aduunyada barabta ka bilowdaabilowgii adduunyada barabta ka bilowdaa barbardhaaq iyo badin baafin kale lowdaa barbardhaaq iyo badin baafin kale lowdaa bilowgii adduunyada kulow andhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duurka yaanan tous ensemble, on fait le show. On t'aime vite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'aime vite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, oh. maqal wanaagsan saaxiibada meel kasta aad joogtaan axad weeyaan waana ka febraayo sannada barnaamijka ciyaaraha duurka iyo nin saaxiibada waxaa ku dhegaysan doontaan hadduu eebeydmo tartanka degmooyinkai deegaanada gobolka banaadir maanta kalumo xiise badan baa jira oo markaynu eegno injineer iliso stadium waxaa ku madadsan shangani iyo weliba xamurweyne aynu eegi sidoo kale saaxiibada sida waxaynu eegi doonaa eh, tartamada kale oo dabcan la ciyaari doono iyadoona markaa aynu eegi doono degmada dharkiiley waxay la ciyaari doontaa degmada boondheere waa kulan kale xiise badan weeyaan sidoo kale waxa wada ciyaari doona gubadley iyo weliba degmada kaxda ee gobolka banaadir sidoo kaleeto waxaa eh, dabcan wada ciyaari doonaa eh, degmada hodan iyo weliba howlwadaag waa kulan kale xiise badan weyaan kulmadii la ciyaaray tartanka degmooyinkii deegaanada gobolka banaadir ayaynu eegi doonaa iyadoona eh, dabcan iminkanba degmooyinba qaar ay tartankan gebi ahaanba ay macasalaameynayaan aynu eegi doonaa saaxiibada sidoo kale waxaanu eegi doonaa degmada hilwaa shalay waa la garaacay labaiyo hal ayaa lagu garaacay oo degmada danil ayaa garaacday sidoo kale degmada shibis iyagana afar gool ayay ku garaaceen kooxda ama degmada ama deegaanka layihahda garisbaaley afar iyo hal ayay ku garaaceen ciyaaryahaan ayaa afar gool dhaliyey sidoo kale waxaanu eegi doonaa warta nabadda iyagana hal gool waxba ay kaga badiyeen waa beri yaaqshid iyagana way badiyeen hal gool waxba ayay ku badiyeen saaxiibada soo dhowaada haddiinu eegnana dabcan waxaynu eegi doonaa tartanka james leagui iyo weliba horyaalka brimer leaga markaynu eegno kooxda kubadda cagta arsenal iyagana guul muhiim ah ayay gaareen iyadoona markaa the ganers iyagana ay garaaceen kooxda kubadda cagta leser dhammaan waynu eegi doonaa sidoo kale guushii muhiimka ay gaareen kooxda kubadda cagta mancity afar gool iyo xalay ku badiyeen kulmada maanta jira kooxda kubadda cagta manchester oo doonaysa inay soo gabagabayso ugu dambeyntii waxay doonayaan abaartii ka haysatay koobka todobaoankii ugu dambeysay waxay doonayaan caawa inay soo gabagabeeyaan waxay la ciyaari doonaan efe kaabka waa lii kaabka weyaan kooxda kubadda cagta newcastle caawa toddobada qadar soddon daqiiqaa sidoo kale kulanka chelsea ay weliba sports aynu eegi saaxiibada farax abdullahi aadan qorshe farsameynaya anigoo cabdishiid ibraahim cali ayaa barnaamijka dil socodsiinaya tahay saaxiibada ah meel kasta joogtaan aad baan idin salaamaya markan haddaynu ku bilaabnana bal kulamada jira dharkeley iyo weliba waxaa wada ciyaari doona boondheere marka dharkeley guul ayay doonayeen gaaraan dhigooda ee degmada boondheere waxayna ku wada ciyaari doonaan kulanka labaad ee muqdisho stadium oo kulamada jira afar degmo ayaa maanta ciyaari doonta marka kulanka labaad muqdisho stadium waxaa ku wada balansan dharkeley weliba boondheere marka waan arki doonaa kulankaasi xiisaha badan iyadoona sidoo kale aynu eegi doono eh, kulanka koowaad ee muqdisho stadium waxaa ku madalsan gubadley weliba degmada kaxda ee gobolka banaadir deegaanka gubadley iyo weliba kaxda waa kuwa aada u khatar badan markaynu arki doonaa tartankan degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir ee degmada balcad ee sanadan labadakusaddelabaatanka iyadoona sidoo kaleetana injineer diriso uu ka dhici doono eh, hodan iyo weli waxaa wada ciyaari doona degmada holwadaag marka laba degmo oo diris ah ayaa wada ciyaari doona holwadaag iyo weliba hodan sidoo kale jinariiso waxaa ku madarsan shangaani iyo weliba xamurweyne waa iyagana waa diris marka waa kulamada xiisaha badan ee tartanka degmooyinkii deegaanada gobolka banaadir weeyaan sanadkanna aad iyo aad u xiisa badan yahay marka iyadoona dabcan haddiinu eegnana waxaa jira kulamo xiise badan oo maalintii shalay la ciyaaray iyadoona tartanka degmooyinka iminkanba meel fiican uu marayo dhowaan ayaana lasoo gabagabeyn doona inkastoo wareegisday dhammaadka ilaa afarta ilaa markaynu eegno fiinaalaha aynu arki doono ama kuwa tarafiinaalaha ilaa ismafiinaalaha ilaa fiinaalka hilwaa ayaa iminkan u muuqata kuwo gebi ahaanba tartankan laga reebay ama laga saaray markaynu eegno tartanka degmooyinka deegaanada gobolka banaadir laba iyo hal ayaa lagu garaacay ciyaartii danile danile sanadka qurux badan ayay qaadanayaan reer danile waxay yihiin kuwo aada u khatar badan sanadkan dhan kaletana degmada shibis ayaa raaxaysatay afar gool ayay ku xaaqday deegaanka garis baaley afar gool iyo hal ay ku xaaqeen markaa waa ciyaarihii shalay aadka iyo aadka loo hadalhaayay warta nabada iyagana waa beri ayay garaaceen warta nabadda ayay hal gool iyo waxba kaga badisay iyadoona degmada shangaani iyagana markaa labadii kun ugu dambeysay iminkan bay guuleysanayeen marka laba kulan lix dhibcood ay leedahay degmada shangaani ee gobolka banaadir waa degmada yaqshid weeyaan hal gooli waxba ay ku garaaceen degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir iyadoona ognahay in shangaani ay hore u garaaceen degmada holwadaag sidoo kaleeto aynu ognahay in degmada wadajir hore loo soo garaacay oo hodan ay ganacday sidoo kale waxaa ognahay in boondheere ay hore u garaacday degmada ama degmada balcad weeyaan sidoo kale waxaa la ogyahay in garisbaley tartanka yakshid markii ugu horeysay ay la ciyaarayeen oo saddex gool iwahba lagu garaacayo yakshid iminkanba laba kulan oo xiriirayay guuleysanayaan iyadoona shibis iminkan iyagana kulankii ugu dambeeyey markiinu eegno ay garaaceen kaaraan marka waa kulamadii hore u dhacay weeyaan waayahay dabcan dhanka weliba waxaynu u gudbeynaa caalamka horyaalka premier leaga ayaynu eegi doonaa gordhow sans amour yahay saxbad ah eh, haddiinu eegnana eh, dabcan kulmadii la ciyaaray kooxda kubadda cagta the ganars ayaa eh, dabcan way qurux badan qaadaneysa arsenaal ayaa garaacday kooxda kubadda cagta leser city ama kooxda lagu naaneysa dabcada marka kingbao stadium ayay guul kusoo qaateen ciyaaryaanka lahado martinely ayaa qeybta hore ciyaartaba al daqiiqa markii badhaysayba qeybta dambe wayaan gool cajiibah dhaliyey kadib qaladaad ay sameeyeen difaacyada kooxda kubadda cagta lester city marka martinelli guul muhiim ayuu gaarsiiyey kooxda kubadda cagta arsenal waxayna ka dhigan tahay in the ganers iminkanba wadada guulaha ay kusoo laabteen kooxda horyaalka qaadaysa ama kooxda horyaalka qaadi karta waa midda wadada guulaha mar waliba kusoo laabata guuldaro ay la kulmeen everton ama ay kala kulmeen everton masity ay kala kulmeen haddana waxay badanayeen laba kulan xiriir ah marka taa oo ka dhigan in arsenal rajadeeda iminkanba ay sii siyaadayso rajo fiicanna ay qabaan sanadkan arsenal ay ku guuleysan karayaan horyaalka brime leaga haddaba kun saddexdii iyo kun iyo afartii ugu dambeysay xilliga oo qaab infestival ay ku qaadeen horyaalka brime leaga sanadkanna rajadoodii waxa ay tahay inay ku guuleysan karayaan haddaba arsenal xil ciyaareedkan haddii horyaalka ku guuleystaan waxyaabo badan ayaa hagaagi karaya arsenal marka waxay haystaan xidiga mustaqbala wada da ah oo yani markii la eego da ay u badan tahay shan iyo labaatan sana jir ayna u yartahay kow iyo jir marka kuwan haddii sanadkan horyaal lagu qaado waxaa la aaminsan yahay arsenal tobanka sano soo socdo in horyaalka brmeleaga ku maamuli karayaan marka markii ay haysatay digdaayar ah waxaa jiil dahabi ah marka waxay ka dhigan tahay in jiilka dahabigaad haysato in sanadada soo socoto horyaalka brmeleaga ku maamuli karayso marka meekal arteta haddii ciyaartooydan uusan iska fasixin xil ciyaareedkan xilli ciyaareedyada kale waxaa la aaminsan yahay arsenal in ay noqon doonto kuwo kale oo aad u khatar badan marka anu arki doonaa marka arsenal guusheeda muhiimaya u ahayd tobabaraha koox kubadda cagta arsenal michael ateta ayaa waxa uu shaaca ka qaaday xaqiiqada wuxuu leeyahay waxaan qaadanayna waqti qurux badan laakiin mar waliba wuxuu leeyahay waxaa muhiim ayuu leeyahay horyaalka inkasta uusan dhaweyn waa in kulamada soo socdaad badisa ayuu leeyahay marka arteta isagana waa macalin inabaanan caadi ahayn weeyaan arsenal arteta usoo dulqaateen tan iyo labada arsenal boqolkii boqol way u dulqaateen michael arteta marka dulqaad walba aad sameyso maalin un ayaad midhihiisii guranaysaa sababtay tahay sanadkan waxay arsenal ay qaadanayeen waqti qurux badan arsenal weligood ayay sabri jireen marka ugu dambeetii samirkoodii ayaa noqday sanadkan in horyaalka bermeliga ay gacanta ku hayaan mancity aa leedaha mar quracna siiya janis ama fursadna siiya marka mancity afar gooli ku badinayso shan gool meelaha ku badinayso ayaa hadda laga hayaa marka eh, arsenal marka afar kulan oo ciyaareen sideed iyo toban jeer ayay xil ciyaareedkan guul gaareen saddex jeer keliya ayay barbadhac galeen saddex jeerna waa la garaacay marka ciyaareedkan waa kooxda labaad goolasha ugu badan dhalisay waana eh, konton iyo laba jeer ayay shabaqa soo taabteen xil ciyaareedkan mancity ayaa keliya ka qatar badan lixdan afar jeer xil ciyaareedkan shabaqa ay soo taabteen marka the ganars waxaa leeyahay hambalyo waxaa qaadanaysaa sanad qurux badan marka sanadkan koley arki doona kulmada soo socdana waa inaad badisaan si sanadkan aad u nooleysa rajadeena marka mar qura haddii aada libiqsataan ama barbadhacad gashaan mancity hogaanka way haysaa mancity hogaanka way haysaa haddii mar qura aada kuftaan marka rajadiinii ugu dambeyntii aysan noqon kaalinta labaad ama kaalinta saddexaad sanadkan raje ayaa leedihiin rajadiina ha noqoto taageerayaasha kale waxay leeyihiin haddii uu masiid saddex sana ah xiriir qaadaysa horyaalka bermeliga ma dooneyno waxaanu doonaynaa in arsenal ay qaado waxay leeyihin horyaalkii bermeliga ayba noo xumeynayaan kooxda kubadda cagta masiti marka taageerayaasha jelesia iyo kuwa manchester united iyo kuwa liverpool iyo kuwa kale marka waxay aaminsan yihiin sanadkan arsenal inay ku guuleysan karaan marka waxaa leeyahay haddiiba mancity iyo horyaalkan ku guuleysanayso arsenal halaiska siiyo sababtay tahay arsenal waa kooxda labada kun afartii saddexdii ugu dambeysay marka cid walba ayaa u baahan sanadkan in arsenal horyaalka bermeliga ay gacanta ku dhigaan marka waa ka dhanka kale mancity iyagana afar gool iyo hal ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta bermuth marka mancity iyagana waa ku xinbaan caadi ahayn mancity eh, ninka la yihahdo alvares ayaa bilaabay marka kulankii ugu dambeeyey koox kubadda cagta mancity iyo weliba arbi lipsig tababaraha ayaa hadlay waxa uu shaaca ka qaaday in kulanka soo socdo weeryahaano badan uu kusoo gali doono marka wuxuu leeyahay waxaa maadaama mar walba difaacyadii ayna dhibayaan yani inta badan mancity difaac ayaa laga galaa markay baroniga ay marka wuxuu leeyahay haddii difaacyada inta badan ay galayaan eh, kooxda naga soo horjeeda waxaa inagana sameyn doona ayuu leeyahay in toban weeryahan aynu kusoo galno marka taa ayuu ka dhaweeyey oo maalintii shalay ahayd weeryahaan ayuu kusoo galay sida fordin alfares halan eh, xataa gundugan oo gudaha sii gelaya diyasho ciyaaraya xataa ninka tirahda jack greelish marka intaa ayuu markaa afka hor dhigay marka eh, ninka yidhaahdo beb eh, waa nin aada u khatar badan alfares ayaa bilaabay gool koowaad kadib halan ayaa ku xijiyey kadib fordin kadibna mid ka mid a xidigaha bermuth ayaa ongool iska dhaliyay ugu dabeetiin lema ayaa halgool ka dhaliyay koox kubadda cagta manchesity marka manchesity iyagana meel fog ma jiraan oo iminkanba way dhow yihiin saaxiibadana fursad ayaanu siin doonaa barnaamijka ka qayb qaadanaya laalanka idaacadda kulmiya magaalada muqdisho iyo sawci karayan iyagana konton shan dhibcood ayay leeyihiin arsenal waxay leeyihiin konton toddoba dhibcood marka sheekada kaabiga ayaa laisku hayaa marka waa ka liverpool iyagana xaalad xun ayaa haysata barbadhac guula la-aanaha ayay la galeen kooxda kubadda cagta crystal palace liverpool xali wax walba ay sameeyeen laakiin shabaqii ayaa diiday marka liverpool rajadoodii tofoorka ayay rabeen xalay in marka ay nooleeyaan oo inta badan hadda haddii ay badin lahayd soddon sideed dhibcood ayay tegi lahayd kooxda kubadda cagta liverpool marka soddon iyo sideed dhibcood eh, waxa weeyaan naadiga ku jirtana kaalinta afaraad afartan iyo laba dhibcood ayay leedahay marka soddon ilaa afarti marka waa afar dhibcood weeyaan ayay ahaan lahayd rajadooda laakiin hadda rajadooda toforka inkastoo ay noosha laakiin liverpool xalay guushaasi way u baahnaayeen laakiin hal dhibic ayay kasoo qaateen garoonka kooxda kubadda cagta crystal palace marka bedrig vier ayaa ku dhigay kooxda kubadda cagta liverpool xalay yordan eh, colobna wuxuu leeyahay weli waanu dagaalami doonaa waayahay saxaabada kale ayaanu siin doonaa iminka barnamijka qeyb qaadanaya saxaabada ugu aad iyo aad bal dhow

waa cadara cadeyga dhigi doontaa laba kulan ay guuleysato aaminsanay in degmada yaaqshib ay mar sanadkan faamgan noqon doonto aad iyo aad aad iyo aad soo laabta daynigoyga arsenal sanadkan waa cadara cadeyga dhigeysaa waxaan maynayaa mm. ma foga meel fog ma jirto aad iyo aad liverpoolna guuldarooyin iyo barbara aa ah. wareeriyeen waxaan aaminsanaha in liverpool iyo jelseba sanadkan laga waayo fagaarayaasha qaarad iyo <laughs> aad iyo aad aad iyo aad london derby haddii aan usoo laabsanay kooxda jelse iyo tottenhamna jelse iyo taageerayaashoodana guulaan urisiina aad iyo aad waya walaashay united oo ma ciyaaraysane mhm. kadib inaa koob qaadi doonaan waa ka ugu dambeyntii manchester soo af soo afjari doontaa alada miya aad iyo aad soo afjari kartaa maansanadkan waa garacay garsoon maarka saashkoodoo dhaawac sheegayno isagana shakiyaa la gelinayaa aada iyo aad laakiin caan waxaan rajeynayaa in lagu soo bilaabo oo wacdaraca waa kaa aada iyo aad waayahay walaasha waa kaaga mahad celinaya barnaamijka ciyaarada warkayan ayaa dhegeysanaysaa saxibada kale aynu fursiin doonaa barnaamijka ka qayb qaadanaya marka waa ka xalay kooxda kubadda cagta madrid iyagana barbadhac ay la galeen iyagii ayaaba dabcan hal guul ama hal lib ciraadiyey marka ciyaaryahaan daayar ayaa jiray oo xalay markaa dabcan eh, rodriguez waa wiil daayar weeyaan isaga ayaa hal gool dheliyey oo goolka barbaraha marka atletico madrid iyo madridna barbaraha ayaa kulanka ku dhamaaday aad iyo bal soo dhowo waa andhowahay wararkii qaaliga barsiinta yaqaanka aad iyo aad aad iyo aad sare soo dhawo inuu maqan lahaa barnaamijkaaga adig cabdisiid anoo ku dhegeysanaya maanta inaan idaacadda kaaga hadlayo aan barnaamijkeeda aan kaga aad iyo aad aad iyo aad saaxib si dhow barnaamijka la socda maasha allah barnaamijka waa aad iyo aad waa aad iyo aad aad iyo aad aad ad ku sao kale hadii aan ugurgao fiican kulama la ciyaaray kale kulanka galabta jiro kooxda anaan taageero jelsiina kale waxaan rajeyna kulanka waxaan leeyahay galabta jelsi waa laga badina oo laba guul iyo koob ama ladi kibra looga badinaa hortaan <laughs> u leeyaano waxay saacada macnaha waaye dhibaatada iyo maarata kooxda hidhacda siday dhacday kama hurinayso waa u qaba macalinkan aad aad milkiilaha kooxda milkiilaha kooxda kole sababto hadaa iyaal macalinka wuxuu yahaba waa macalin ku macnaha ku ku jirta macnaha iyo qab qalbiga kaga jirta wanlay hmm. cudur la yihahda qabiil sababto wada ugu leeyahay ingiriisaas sana warar hudis kuna kaad jabdii laga badisado hadda hore haydi sterling macalinkaa soo sababto haydi sterling goolo laba gool uu helay fursad kuuma soo baasi karo uu khasaariyey aad iyo aad aad waxaan rabaa macalinka haddaana laga qaban kooxda jabsi jabsi waxaan u malaynaa hadii sanadkii tobanaad si gelin kaalin rajadiina inuu inay unoqonaysaa rajadii haddii macalinkan aan laga qaban hadarsan laga qaban laakin waxaa rajada liverpool champions league final uga soo hartay jabsina waa rajinaya inay soo daba soo daba kicin doonta isbuucan balkii waa laga soo doonaa champions league sababtuna waxaan qabaa go-aanka koowaad macaliganana sababto kooxda gardiisuma sugan asaga wax dhibaataa mami intan ku qabin kooxda hormarkeeda ka shaqeynaysa ayaa kooxda lagu buriyay marka cilkaas waxa iga keenayeen waxa waaye tujar burka la buriyay sababto sanad sanad biyo sanad haaskiisana intu yimaada soo kuu qaaday inaad maan maartay aad kooxda ka bursi waxaan u qabaa inay tahay inaa qalad weyn oo aan eegasha tahay macalinkaas ka keli karta qalad waxaa rajeyna kooxda jirkiisa Hmm. aad iyo aad saaxiibkay waan kaga mahad celinayaa sida quruxda badan barnaamijka aad la socoto barnaamijka ciyaaraad warkeyna ayaa dhegeysanaysaan weli marka taageerayaasha chelsea waxay leeyihiin markan war hala garaaco ninka la yihahdo eh, garham botter marka kolay eh, dabcan mar walba inkastoo eh, xaaladdu ay adag tahay xaaladda koox kubadda cagta chelsea inkastoo ay adag tahay Eh, dadka qaar waxay leeyihiin eh, maadaama sanadkan xaaladu inta badan isbedeshay sidoo kaleeto jelsea xaaladda isbedeshay inta badan dadka qaar waxay leeyihiin dhibaatadii xilli ciyaareedkii hore ku dhici lahayd maadaama jelsea la ganaaxay xaalad kale noqotay oo sheekadiisi kale noqotay marka dhibaatadii ayaa dib loo dhigay oo ugudambeyntii sanadkan ay ku dhacday marka kolley eh, waynu arki doonaa laakiin xaalada kooxda kubadda cagta chelsea laakiin graham botter waxaa aaminsan yahay inuusan kooxda kubadda cagta chelsea uusan wadi karayn oo xaaladiisa ku xuntaa inkastoo eh, tony bohly laleeyahay kalsooni ugu badan ayuu ka haystaa ninkaa waayahay saaxiibada kale aynu siin doona barnaamijka ciyaaraha door kenya ka qayb qaadanay balse dhow aad iya saxaab sar codkaaga soo dhaqaad waa cabdullaahi oo jooga degmada shibistaa ilaha sorgo aad iyo aad aad iyo aad aad iya saxibka soo dhow waa dhawaad waa ku maqalnaa saa barnamijka la socdaa si fiicanaa la socdaa xali ku celiyo barbaro lagu celiyo horta waa kamahay sanka real madrid oo xali oo barbaro la jiliy iyadan waa ku faraxsanaya maadaama barcelona taageero xaaladan baarta waxaa rajeynaya guul weyn inay gaarto dhinaca kale manchester united iyo newcastle cadaa fiirin dhinaceedana hmm. eh, waxaa rajeynaya cawada inay koobkaas qaado newcastle united wa ka manchester waxaa leeyahay hal xabo muu ogoli maa leedaha ah, muu ogoli manchester arsenal inay doontaa <laughs> rajeeha afar liga koob waxa weeyaan xaabo mu ogol waa kala dahay premier <laughs> league na arkays karo ka baxdo meelaha hadee qaraabad maana iyo arkays premier league na arkays <laughs> aad iyo aad aad waa ka aad iyo aad mm, saaxiibkii waan kaga mahad sida quruxda badan barnaamijka kaga qayb qaadatay eh, weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur k n waa ka eh, aad iyo aad aad iyo marka aad baan islaamaya

wayahay saaxiibada kale haynu fursiin doonaa barnaamijkay qaadanaya bal aad iyo aad waa dhawa cabdishid walaalo aad iyo aad saaxibka barnamijka waa la socotaa waan la socdaa magacaygu waa cali faarax cali jaalle waxaan joogaa degmada yaabshid aad iyo saaxiib sare waa ka soo dhawo waan dhowahay haddii aan ka hadlo cayaarihii soo dhacay degmada yaabshid oo kale kala badayay waana u baryeenaya guusha ay mm. gaareen haddaan ugu horeysiyo ka hadla brimer leaga aan ognahay arsenal wacdaara bisasala waa ay daaday lafari gool cidur man city waa ay qeybay rumaantii waxaad moodaa laba kooxood aad sacirsan inay yihiin laakiin waan jeclaanayo deen guusha ay qaat had iyo jeer mancity laakiin artada qudada waa la hambaryanaya guusha ay gaarta man mancity waagna xalay wacdira dhistay helaan la socotaa laba gooloo dhaliyey hmm. sideed iyo labaatan gooloo sii maraa premier league waxaan umalayaa taas lagu mari maayo sabta goolaa premier league inuu horu la tegay aad i aad cawarigiisa marka la qiimeeyo arsenal qudada ma saallo Ehm, chelsea oo kale gaabta ciyaaraya tottenham kulle waxaan filayaa way kala calaf qaada doonaan waa maarta chelsea waaye shalay <laughs> kutaa waan dareemi karnaa <laughs> aad iyo aad markuuna qudhooda oo bareejo la geliyeeda qudhooda waxaad moodaa dee waaye xun inay ku jirto ehm, haddii aan ka hadlo dhankaas isbaanishka atletico madrid iyo real madrid bareejo galay kulley waxaad moodaa meeshaas ehm, inay barcelona faa weyn aan keenno halkaas oo caawa haddaan badino aan ka sarri doono real madrid toban toban dhibcood toban dhibcood aad iyo aad Eh, barcelona waxaan orajeynaya inay caawa guul gaari doonto man united taageerasheeda waxaan urajeynayaa wadada inay guul gaari marka maalin wanaagsan waayahay saaxiibkii waan kaga mahad celinaya saaxiibka ugu dambeeya ayaynu fursi doonaa kadibna warka saacadda laba iyo tobanka duurnimo ayaynu eegi doonaa aad iyo aad bal eh, soo dhow aad iyo aad soo dhow codkaaga soo dhow waa kaa soo dhow waa ku maqalnaa aad iyo aad soo dhow walaashay waa dhawaan shaytuun aad iyo aad waa la socotaa barnaamij qaybihii aad bal kulamadii la ciyaaray iyo kulamada jira aad iyo aad soo dhow raxsanahay kooxdii arsenal maxaa lahay manchester maxaa lahay manchester united mazingira oo rajeynaya sidoo kale barcelona horyaalka lagu heesato sanadkan insha allah horyaalka waa kusoo laaban doonaa kanbag casiiba real waa lagu yaqaanaa inagaan horyaal laba horyaal baa inaga qaadi doona sanadkan waxaa weeyaan arsenal oo horyaalka rabto inkastoo real madrid xaaladeeda adagta laakiin real way awoodaa soo maa awoodaa real mar walba waa aad iyo aad waayahay waa kaga mahad celiniya walaashay sida quruxda badan ee barnaamijka kaga qayb qaadatay weli waxaa dhegeysanaysaa barnaamijka ciyaaraha duurka n n Show key, I'm a great one. Sama, Sama, Sama. weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door ka yenan waayahay haddii aynu eegnana eh, dabcan eh, ciyaaraha kala jira kooxda kubadda cagta the blues marka waxay la ciyaari doontaa afarta galabnimo qadar soddon daqiiqa ah. kooxda kubadda cagta sports waa kulan xiisa badan weeyaan chelsea ayaa xaalad daran haysataa toddobaadkana ah. graham botter ayaa waxa uu shaaca ka qaaday wuxuu leeyahay taageerayaasha chelsea waxay doonayaan aniga iyo caruurteyda inay dilaan ama ina dilaan ayuu leeyahay marka yani taageerayaasha aad iyo aad ay u careysayiin sababtay tahay chelsea waxaa leeyahay chelsea xilli ciyaareedkan jirta waa chelsea ugu liid ama liidanaan markii la fiiriyo ama xaalad xun haysato marka ama ugu qaabdarneed ama xaalad kale haysata marka waa chelsea waa chelsea ugu xumeyd markii la eego muddo eh, afartan sana marka waxaa leeyahy chelsea in eh, dabcan macalin sidaan oo kaleeta xaaladiisii marka waa ka inta badan taageerayaasha marka waxay war halla garaaca ah koox kubadda cagta chelsea ah. hadiiba la ceyrinayo ninka layhahdo garham botter marka kolley xil ciyaareedka markuu kala barmarayo ama gabagabo uu ku dhow yahay ama fibraay o kale inta badan way adag tahay macalin ku dhiirada macalin kalsooniis ku qaba macalin jecel in uu kooxda markaasi dabcan uu qeybta dambo uu yacni dhiiqada ka saaro koox markii la eego hadda inta badan waxaa leeyahay zinadin oo kale wuu doonayaa wuu rabaa laga dhigi karayaa ee tobabaraha ugu musharaadka badan marka ugu yaraan labaatan milyan ayaa macquul taha ama sideed toban sagaaliy toban milyan in la siiyo bashaar ahaan waa haddii uu ogolaaday wayaan laakiin way adag tahay xataa haddii chelsea hadda ay ceeriyaan garham botter waxaa leeyahay macalin ku ayaa kooxda kubadda cagta chelsea sii leelin karaya ama macalinka hadduu kalsooni isku qabo waa kaa laakiin mid ku marka ku meel gaarna reer manchester united ninka la yihahdo ralphi macalinkii profesorka ahaa kubeelgaar ayuu ahaa xil ciyaareedkii hore marka eh, waanu ognahay koox kubadda cagta manchester united waqtigii xil ciyaareedkii hore say ahaayeen qaabdaradii iyo weliba xataa james leagii ay waayeen marka laakiin sanadkan waxa weeyaan manchester wax laga qaban kara ma iyadoona kooxda kubadda cagta ee manchester qurux badan ay qaadeen marka waxa leeyahay hadiiba chelsea ay ceerin karayaan ninka yihahdo garham potter waxaa macquul ah in jontier xataa laga dhigo mid ku meel gaara marka waynu arki doonaa kolley haddii tobabaro kaleeto laakiin tobabarayaasha ayaka ayaaba shaqalaan haysataba sida ninka layihahdo zizu iyo weliba argentinio eh, iyo weliba eh, way badan yihiin marka iyo hore barcelona ninka layihahdo louis areke haddii nu eegno shaxda ku ciyaari karayso galabta keba ila bodshill tiaga silva james binchilwell ezio fernandes ingolo canti oo dib soo falakis mudriki xakim ziyaj iyo weliba hafartis ayaa maaqool leetahay in eh, eh, dabcan weerarka lagu soo bilaabo ama ziyaaj la cuno ninka la yihahdo waxaa lagu soo bilaabi karaya eh, ninkii sterlin ahaa marka mudrigiina kabtanka ayaa loo xiri karaya maadaama laba san iminkan bay kasoo wareegatay markii wadanka ruushka uu ku qaaday weerar ama dagaal uu ku qaaday wadanka ukraine marka ciyaartooyda ukraine ayaa xusaya oo maalin ay u tahay maadaama xulka wadanka ukraine ilaa hadaba dagaalku ku socda marka bundirigi oo ukrain u dhashay ayaa isagana kabtanka xiran karaya asbalakueta iyo mendi iyo bolosig ayaa maqnaan karaya kulankan halka hogo loris uu kulanka ka maqnaan karaya kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo sporis bentancor wuu maqnaan karaya benzumo wuu maqnaan karaya marka halka laakiin waxaa ku ciyaari karayaan kooxda kubadda cagta sporis ninka la yidhaahdo eh, richardson iyo weliba halka hobog berisic eh, iyo weliba emerson ay ku ciyaari karaan lengle dia romero iyo weliba golhaye farista kulankan waxaa la saadaalinaya in kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo sporis ay laba yahal kaga badin karayso laakiin waanu arki doonaa laakiin chelsea kulankan muhiim ayuu yahay tobafoorkooda xataa rajo ayaa soo geli karaysa haddii marka ay badiyaan dhan kaletana kooxda kubadda cagta manchester united ugu dambeyti caawa waxay doonayaan riyadoodii shan sano lix sano sugayeen ilaa toddoba sano inay rumeeyaan ugudambeyntii kooxda kubadda cagta man united waxay joogaan caawa garoonka wembley stadium wembley ay ku ciyaari karayaan oo caawa newcastle ay la ciyaarayaan newcastle ciyaartooydoodana mid kasta oo kamid a ah hal milyan ayaa la siinayaa haddii ay ku guuleystaan koobkan ay ugu dambeysay inay koob ku guuleystaan kooxda kubadda cagta newcastle marka newcastle iga xataa aad iyo aad u baahan yihiin kooxda kubadda cagta manchester united inay kaga qaadaan marka manchester united iyo weliba kooxda kubadda cagta newcastle inta badan kulamo waxaa jirtay taariikh ah marka kun sagaal waxa ay marka ay ahaayeen kuwo wada ciyaaray oo saddexleydii koob markay ku guuleysanayeen kooxda kubadda cagta manchester united newcastle ayay mid kamid ah koobka ka qaadeen kun sagaal boqol iyo sideedii iyo ayay ahayd markaa ay ka qaadeen koobka efe kaabka waxay ahayd labay labaatankii kun sagaal boqol oo laba gool iyo waxba ay ku garaaceen markaasina kooxda kubadda cagta manchester united sir alex fercuson ayaa markaa eh, xil ciyaareediisa ugu fiicna qaadanayay ciyaartooy muhiim ayaa xilligaasi ciyaaraya sida macalinkoodii hore ninka layihaahdo oligana soja sidoo kaleeto andicole ayaa ciyaarayay scholes ayaa ciyaarayay kane ayaa ciyaarayay geges ayaa ciyaarayay beckham ayaa ciyaarayay neville ayaa ciyaarayay johnson ayaa ciyaarayay ilaa iyo geri neville ilaa iyo golahayihii aadka u khatarta badnaa ee ninka yihahdo peter shamekel ayaa xilliga ciyaarayay marka xilligaasina waxaa ka hor yimid ninkii taarikhda ugu goolasha badnaa koox kubadda cagta newcastle ama horyaalka brmeliga waa ninka layihahdo alan share marka waxaa ugu dambeysay in labadan final isku arkaan labaiy labaatankii may kun sagaal ugu dambeyntiina caawa ayay ku kulmayaan garoonka wemberley stadium iyagoo f iyagoo liikaab markaasi wada ciyaaraya marka waa ka ericson marshal fendembig ayaa ka maqnaan karaya kooxda kubadda cagta manchester marka gebi ahaanba ciyaartooydaasi waa maqnaanayaan halka kooxda kubadda cagta newcastle iyana golhayahooda bob xataa uu maqnaan karayo jolinton mateget wilberwalak ayaa maqnaan karaya laakiin reer newcastle waxa ay ku faraxsan yihiin usoo laabto ninka aadka u qatarta badnaa ee bruno gamers marka bruno gamers hadooba dhexda uu ciyaarayo ninka nin aada u khatar badan weeyaan marka kooxda kubadda cagta manchester united inay guul ka gaarto kooxda kubadda cagta newcastle waxay ugu dambeysay ama waxaa ugu dambeysay kow iyo tobanka sanadkii labada kun kow iyo markaasi oo afar gool iyo hal ay ku garaaceen xil ciyaareedkaasi ama markaasi waxa aan filayaa inuu ahaa markii ugu horeysayay ama markii ronaldo imaanayay oo yacni goolkii ugu horreyay uu ka dhaliyay tari markii bremeleague uu kusoo laabtay marka ronaldo ayaa laba gool ka dhaliyay kadib bruno fernandes ilaa lingard oo sagaashan laba daqiiqa ugu shabay marka ayaa ugu dambeysay kooxa kubadda cagta manchester inay garaacaan kulmadii kale labadii kun ugu dambeysana barbadhac hal hal ayay galayeen marka eh, sagaashan jeer ayay guuleysteen oo manchester waxay garaaceen sagaashan jeer kooxa kubadda cagta newcastle halka afartan jeerna ay guul gaartay afartan ko ka midna darow ayaa la galay marka caawa ay sahayaan xidigaha marka ninka la almeron waa mid ka mid a ah xidigaha ugu khatarta badan kooxda kubadda cagta newcastle ninkan waa nin garanaya kulamada waaweynka marka waynu arki doonaa sidoo kale haddiiba fareen iyo weliba ninka la yihahdo casemiro ay ciyaarayaan ama lagu soo bilaabo iskuwaadka taageeryaasha manchester waxay leeyihiin guushii ayaaba tanba waxaa leeyahay tan iyo manchester united markii dabcan labadan ciyaartooy ay soo qaateen gaar ahaan ninka la yihahdo casemiro oo gadaal ka yimid waxaa leeyahay tan markaasi hal guul darmo la kulmeen marka gabi ahaanba kulamadaasi guulo muhiim ayay gaarayeen labadan ciyaartooy ee maran marangeeska marka markii aad haysatid xidigo hore u maray kooxda kubadda cagta real madrid waa inaad kooba ku guuleysataa waana sababta xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta manchester ay u tahay koox aad iyo aada u khatar badan marka waa ka cun arki doonaa kulanka waxaa la saadaalinayaa in eh, uu ku dhammaan karayo barbardhaca ama hal iyo hala ama waxba goola la-aana ugu dambeyntiina koox kubadda cagta manchester ay ku guuleysan karayso leeyahay dhanka weliba goolkulaadyo laakiin haddiiba mar qora goolkulaadiy geed timaado ama rigoorayaal timaado sheekadu ma sahlana marka sidoo kale waxaa ka hor imaan karaya kooxda kubadda cagta iyo manchester ninkii lorias ahaa oo goolhayihii kooxda kubadda cagta liverpool oo markii aynu eegno isaga ayaa dabcan ciyaaraya marka ninka carias waa nin markaa liverpool ay bahdishay marka ninkan ayaa ciyaari karaya maadaama ninka la yidhaahdo ama golhayaha kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo nick bob uu kulanka ka maqnaan karaya marka waxaa leeyahy golhayahaasi ayaa macquul tahay inuu asigana uu ciyaaro marka waynu arki doonaa hadii kooxda kubadda cagta manchester ay badin karayso newcastle iyo manchester labadaba aad yaad ay ugu baahan inay markaa guuleystaan dhanka kalena hadii nu eegno koxda kubadda cagta barcelona ayaa iyagana ciyaareysa waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta almeria waa kulan xiisa badan weeyaan sideedda caawa qadar soddon daqiiqah ayaa kulankan eh, soo dhacaya oo barcelona baldi iyo waxay ku ciyaari karayaan ninka layidhaahdo eh, kunde ilaa alonso carcia terstergan dejon basquet skiese gafi roberto laduski william fernandores cusmaan dambele wiila badri ayaa ka maqnaan karaya marka xidigo waxaa jira haddii kaar kale ku darsadaan kulanka soo socda ay maqnaan karayaan sida basquet fernandores dambele ilaa gafi ilaa iyo frank kiese kulankii ugu dambeeyay almeria ayaa la garaacay oo koox kubadda cagta barcelona iyo garoonkooda ku garaacday marka barsha sanad qurux badan ayay qaadanayaan xil ciyaareedka labaiy kulan oo ciyaareen sagaaliyo toban jeer ayay guul gaareen oo horyaalka laliigaha ah, ah laba jeer ay barbadhac galeen hal jeer keliya ayaa la garaacay afartan shan gool ee dhaliyeen keliya toddoba gool ayaa laga dhiliwaana kooxda difaacooda yahay kuwa aada u khatar badan shanta horyaal ee ugu roon ama ugu fiican sida ingiriiska markaynu eegno laliigaha spain midkan talyaaniga ah iyo weliba eh, marka aynu eegno bundusliigaha jarmalka iyo faransiiska shantaasi horyaal waa kooxda difaacooda uu yahay kuwa ugu khatarta badan inkastoo barcelona eurubleaga ay ka hareen oo markii la eego eurubleaga iyo laliigaha markii la joogo aysan iskumid aheen laakiin baarsha sanadkan waxay yihiin kuwa aada u khatar badan konton sagaal dhibcood ayay iminka ku hogaaminayaan haddii saddex dhibcood ay ku darsadaanna sheekada waxay yihiin kuwa usii dhawaanaya ku guuleysiga horyaalka laliiga waayahay saxbada guud ahaana barnaamijka ciyaaraha duwarkeyana intan ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijkan barnaamijkiisa xigaan ola kulanti